alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin su-aal baa waxay ku saabsan tahay xadiidkaaynu soo marray tilmaamayey faatima inay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la siraystay ma sheegayo laakiin waagii dambe markii nebiga la oofsaday dabadeed inay caaisha weydiisay dabeedna ay u sheegtay sirta miyaa la kala farqinayaa marka la nool yahay oo qofkii saaxibu siri uu nool yahay iyo marka uu dhintay waa su-aal fiican waxay ku saabsantahay ashyaada qaarkood baa dee sirnimadiiba ka baxaya wakhtiyada qaarkood ashyaada qaarkoodna sirnimadeedu baaqi bay noqonaysa marka shaygu haddii waxa weeye wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ku gaar ahayd sirnimadeedu dee markan dambe ma soo gelayso laakiin haddii kale waa inay ku gaar ahayn ay si mutlaqa sir u tahay waa in la qariyay noqonaysa itlaaqan marka waxaa lagu xambaarayaa shay markan sir ahaa laakiin marka dambe sirnimadii ka baxay inay marka waxay ku saabsan tahay yacni markaa saasaa lagu xambaaraya waxaynu soo aragnay xadiis kaleoo anas ibnu malik uu tilmaamaayo in waxa weeye uu ku yidhi haddii aan cid u sheegayo sirtaa nebiga sala allahu aleyh wasalam thaabita waa kuu sheegi lahaa waana bacda wafaati nabiy sala allahu aleyh wasalam goortu ku odhanaya maayo thaabit waa taabici marka calaa kulli xaal waxay ku xidhan tahay in shaygani markan sir yahay oo sirnimadiisii ay baaqi noqonayso iyo in markaa sirnimadiisii ayna baaqi noqonayn sirnimadii ka baxayo taas ayay ku kala duwanaanaysa baabka saddexiyo sagaashan nadbi ilaa ityaani asalaati waalcilmi wa naxwihima min alcibaadaati bialsakiinati waalwaqaar baabunadbi sunnanimada ayuu u baab yahay la sunnaynaayo ilaa ityaani asalaati salaadda in la yimaado iyo walcilmi yacni cilmiga iyo majliska laga dhigaayo in la yimaado wanaxwihimaa iyo waxyaalaha kale la midka ee min alcibaadaati cibaadooyinka ah in la yimaado bisakiinati xasillooni xaal lagu dheehan yahay la yimaado walwaqaar iyo deganaansho xaal lagu dheehan yahay la yimaado yacni marka cibaadada loo soo socdo in si deggan loo socdo oo xasilooni marka lagu yimaado ayaa markaa baabkanna loo gunto qaala allahu tacaala allah waxau yidhi dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub dalika lamru dalika arrinku saa weeye waman yucadim ku kastoo weyneeya shacaa'ir allaahi calaamaadka diinka ilaahay weyneeye calaamaadkiisa fainaha yacni shacaa'irta weynaynta la weynaynayaa ay tacdiimu shacaa'ir illaah min taqwa alquluub qalbiyada yani taqwadeeday ka mid tahay yani falahu hawaabun caiim yani hawaab weyn iyo ajar weyn buu leeyahay fa inaha yani shacaa'irta ilaahay weynaynta la weynaynayaa min taqwa alquluub qalbiyada taqwadooda iyo cabsidooday ka mid tahay xadiidka toddoba boqoliyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqoliyo lixyo tobane wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul idaa uqiimat isalaatu falaa ta'tuuha wa antum tascawn rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam idaa uqiimat isalaatu marka salaadda la qiimo falaa ta'tuuha salaadda ha imanina wa antum tascawn walxaal antum idinku tascawna aad rooraysaan ha imanina idinkoo rooraya ha imanina wa'tuuha kaalaya salaadda wa antum tamshuuna idinka oo soconaya kaalaya laakiin aad soo orodaan oo soo guclaysaan sidaa ha ku imanina waxaad timaadaan idinkoo soconaya waxaa imanaysaan idinkoo soconaya wa calaykum alsakiina waalxaal calaykum korkiinna ay ku sugan tahay alsakiinatu xasillooni ay ku sugan tahay waa jumla xaaliya mashigii bay qaydaysaa alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamili fama adraktum fasalluu wax kastaa ka soo gaadhaan salaadda fasalluu tukada oo imaamka la tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana fa atimmuu dhammaystira oo dib kala kaalaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay zaada muslimun fii riwaayatin lahu muslim wuxuu kordhiyey fii riwaayatin lahu riwaayo u sugnaatay wuxuu ku kordhiyey oo ku daray tacbiirka caynkaasa marka la yidhaahdo waxa weeye sheikaasaa kordhiyey lagama tilmaamayo cindigiisa inuu kaga daray waxaa laga tilmaamayaa riwaayada iyadoo siyaadadaasi ku jirtuu soo weriyey oo xadiiskii nebiga ay ka mid tahay hadalkii nebiga ay ka mid tahay calayhi salaatu wasalaam ee ha u qaadanin inuu isagu cindigiisa kaga daray ama calaa sabiili tafsiir iyo wax la mida uu u yidhi ee waxaa laga tilmaamayaa xadiiska hore wuxuu ahaa ayuu kanna yacni markaa ziyaadadu masiidu calayhiga bay la xukum tahay siyaadada iyo korarku masiidu calayhiga lagu kordhinaayay la xukum tahayoo marfuuc hadday ahayd waa la marfuuci hadday mawquufta hore ahaydna ka dambana waa la mawquufkii istilaaxan saasaa loo isticmaala fa ina axadakum ida kaana yacmidu ila asalaati fa huwa fii salaa fa ina axadakum tacliil buu markaa sheegaya fa ina axadakum midkiin baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ida kaana yacmidu yacmadu maaha waa yacmidu wa camada yacmidu wa ka qasada yaqsidu wasnan wa macnan qasada yaqsidu siday baabudaraba u tahay ayaa camada yacmiduna ay u tahay baabudaraba u tahay marka xagga wasniga iyo xagga macnaha mid walba waa iskaga mid yaqsudu baa hadda badan yani waxa weeyaan eh, khaliijkao kale aad lagaga hadlaa laakiin waa laxni in la yidhaahdo tanna waxaweye yacmadu baa dadka qaar yidhahdaan fa inna axadakum midkiin ida kaana yacmidu hadduu u qasdaayo ila salaati salaada u qasdaayo fahuwa fii salaatin salaad hadduu doonaayo fahuwa fii salaatin salaad buu ku sugan yahay salaad ayuu ku sugan yahay oo alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid qaacidadu waxay tahay wasaa'ishu waxay leedahay waxay ku gaadhsinaysee maqaasidda ah xukunkeeday leedahay mar haddii socodkan salaad lagu gaadhaayo cibaado lagu gaadhaayo isla socodka laftiisa loogu soconaya cibaadadii lagu jiraa xukunkii salaadda uu leeyahay marka salaaddiisoo xasilooni loogama baahnayn dee waxa weeye waa inuu xasilooni la yimaadaa xasilooni waa inuu la yimaadaa tallaabadiisi waa loo qorayaa yacni markaa daraja lagu koryeelayaa xasanaa looga qorayaa yani waxaweye dembi baa lagaga daadinayaa marka fadiila ku jirta shay kastoo taaca iyo khayr lagu soconayana waa sidaas majliska cilmigana hadduu qofku liajli illaah ugu soconayo ilaahay darti ay ka tahay dee sawaab iyo ajar buu markaysaga ka helaya xataa darsigu hadduu fasax noqdo qofku ma khasaarin ya dadka qaar baa waxay yidhahan waa ku lugo'nay hadduu qofku cibaado u soconaaye ma lugo'in waayo sawaabkiisi ajarkiisii waa leeyi ya laakiin oo waxa weeye wax ka khasaaray ma jiro hadduu markaysaga darsigii soo helo oo darsigii markaysa markaa loo dhigana waa nuurun calaa nuuroo laba fadiilu meeshii ka helay haddii kalena fadiilu ka xambaartay ee miduu lu go'ay maaha qof aan dee sawaab iyo ajar ka doonaynin baa dee lu go'ay oo faa'iidadu markaa meesha ka helaya bes ay ahayd un xarafka inu ka soo dhigto laakiin hadduu markaysaga qasadkiisa iyo niyadiisu ahayd yacni waxaweye cilmigaas soo baro liajli illaah dee tallaabadii baa loo qorayaa hawaab iyo ajar buu ku helayaa saas aawadeed tallaabo ka lumaysaa ma jirto de markaa ma lugoyn xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ruuxu markuu salaadda imanayo oo salaadda u soo socdo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi idinkoo rooraayo guclaynaya ha imanina waxaa la doonayaa si caadiyo deggan qofka inuu u socdo hadduu ordo markaysa markaa tallaabadii dee waxa weeye waxa dhici karta inuu halkaa fog dhigo oo tallaabadii ka yaraato oo ayaa dhici karta waxaa kaloo isaga aadaabtii uu ku tegi lahaa yacni salaadda ama cibaadada ayuu de markaa khilaafay waxaa kaloo ku sugan salaaddii hadduu soo galo isagoo haraaryoonayuu imanayaa oo neef kudinay ya oo waxaweeye marka ayuu imanayaa marka taasna khushuucdii bay wax ka yeelaysaa yacni waxaweeye waxaa la doonayaa in lagu yimaado iyadoo degan yahay yacni markaa la yimaado waatuuha wa antum tamshuuna wa calaykum asakiina marka xadiidku salaaddu ku soo arooray cibaadaadkii kalena sheikhu waa u qiyaas qaadanaya ila cilmi in la dalbaa waa cibaado khayraad kale in loo socdaa waa cibaado wax kastoo khayroo loo soconayaba yacni waxaa laga helayaa yacni markaa xukunkii cibaadadaasu yeelanayaa fadli baa laga helayaa marka wa calaykum asakiina sakiinadii in layska dalbaayaa laga qaadanaya salaadii qayb ka mid a ah hadday ku dhaafto dee dib baad kala imanaysa fama adraktum fasalluu wamaa faatakum fa atimuu mawdica uu ka soo gaadho imaamkaanu kaga xidhanaya dadka qaarkood waxay sameeyaan meel meel gaarunbay kaga xidhaan imaamka haddii kale waa taagnaanayaa inta imaamku uu meeshaa soo gaadhay ama taagnidu kaga xidhanaya qiraa'ada la akhrinaayo ama rukuucdu kaga xidhanaya ama fadhiga atixiyaadku kaga xidhanaya inta kale kagama xidhanayo taasi waxay khilaafsantahay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam waayo sunnada nebiga maxay sheegaysaa ya famaa adraktum fasalluu sujuud ha noqoto fadhi u dhaxeeya labada sujuudood ha noqoto yacni waxaway rukuuc ha noqoto ictidaal ha noqoto waxaa ka soo gaadhaan fasalluu tukada marka inaad sugto maahee mawdicaad ku soo gaadho waa inaad kaga xidhataa laakiin waxay u qaybsamaan meelaad tirsanayso ragcadda iyo meelaana tirsanaynin farqigu waa taa ee meel aan imaamka lagaga xidhan karayni ma jirto fadli ziyaadayna kuu noqonaysaa sujuudahan markuu rukuucda ka toosay ee ictidaal la yimi ee iska taagay rukuucdii haddaad ku xidhatay ictidaalka uu taagan yahay aad ku xidhatay iyo sujuudaha iyo fadhiga labada sujuudood u dhexeeya intuba fadli siyaadaa iyo ajar baa kugu sugan sabaab baad ka helaysa waa camal khayr oo allah kaa dayici maayo marka saas aawadeed mawdica laga soo gaadhaa laga xidhaa wixii qofka dhaafay ee seegay dib buu kala imanayaa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray wamaa faatakum faqduu wixii markaa waxa weeye idinka tegayna faqduu yacni gutaa loo jeedaa yaa bacdu ahli cilmi bay ishkaal ku samaysay faqduuyo markaase waxay yidhahdeen qalleeya la yidhiyo qalleeya maadaama la yidhi awalkii salaaddaa ka maqan marka ruuxan tukanayaa ee imaamka ku xidhay aakhirkii salaadduu ka soo gaadhay marka aakhirkii buu la tukaday aakhirkii markuu hadduu la tukaday salaadda intii dambe ayuu markaa la yimi intii hore waxa weeye waa inuu dib ka qalleeyaa kala yimaadaa garanay imaamka inay aakhirkii salaadda u ahayd ruuxaan ku xidhay ma awalkii salaadda isaga u ahayd mise aakhirkii bay u ahayd laba qowl baa ku jira madaahibtu way isku khilaafsan yihiin ishkaalkana halkaas ayaa ku keentay sawaabku waxay tahay inay awalkii salaada u tahay oo dee aakhirka ka dhiman inuu la imanayo maxaa labada qowl wax farqiga u dhexeeya samaratu lkhilaaf waa maxay midhaha khilaafka ka dhalanaya muxuu noqonayaa midhaha ka dhalanaya wuxuu noqonayaa kow salaaddu hadday jahriye ahayd oo labadii ragcadoodee hore ay dhaafaan markuu imaamku salaamad naqsado ma la jahrayaa mise hoos buu akhrinaya waa qodob haddii la yidhaahdo aakhirkii salaaduu tukaday awalkiina waa u dhiman yahay dee awalkii waa lala jahli jire waa inuu la jahraa haddii maanic kale u diidaya aynay oo dad u tashwiishinaya shayga labaad waxay noqonaysa haddii waxa weeye awalka salaaddii iyo aakhirkii ay ku kala duwanaanayso meelaha la fadhiisanayana farqi waa imanaya masalano kale salaaddii maqhribbi wuxuu ka soo gaadhay ragcaddii dambe ragcaddii buu la tukaday ragcaddii markuu la tukaday baa imaamkii salaamad naqsaday laba ragcadood baa isaga u dhiman haddii la yidhahdo aakhirkii salaaduu tukaday labada ragcadoodee dambe wuu isku bixinayaa taxiyaad u dhaxaysiin maayo haddii la yidhaahdo may aakhirkii waa u dhiman yahay ragcaddani tii koowaad bay ahayd mid labaad markuu tukado waa inuu fadhiista ataxiyaadsadaa ta saddexaadna marka ataxiyaad waa inuu uga kaca waxay noqonaysaa farqiga imanaya oo labada qowl u dhaxaynaya calaa kulli xaal laakiin sida qawigii waxa weeyaan waa inuu markaa waxa weeye awalkii salaadda isaga nisbadiisa inay u ahayd dabeedna markaa sidaa uu ku soconayo in aakhirkii u dhiman yahay fa atimuu iyo faqduuna farqi ma kala lahoo qadaaga la sheegayaa waa macna aladaa ee qadaaga istilaaxiga waxaa loo isticmaalaa marka wakhtigu baxo salaadda markaa dib lagala imanayo ayaa qadaa la yidhaahdaa qalle yacni saa la yidhahdaa laakiin tan waxa weeye waxaa loo jeeda macna aladaa yacni ha guto ha gutana sheegi mayso ilaaba ilaa inay markaa waxawe salaada aakhirkeedii inuu la yimi yacni markaa ma sheegayso markaa salaaddiisa ha dhammaystir fa atimuun bay la macno tahay muraadku waa saas cillada maxaa laga dhigay inaan markaa deg degdeg lagu iman qofku markuu salaad eh, doonaayo salaad buu ku jiraa ya marka salaada sida yani markaa loo baahan yahay inuu eh, cabaska iyo waxyaalaha iska ilaaliyo iyo ciyaarta iyo yani deganaansho uu ku yimaado yani markaa saasoo kale ha ku yimaada laga tilmaamaya yani geesaha qaarkood salaada kalama mid ahoo dee xarakada badane salaadda waa burinayse dhaqdhaqaaqa badane salaadda waa burinayeen hadda laakiin dhaqdhaqaaqii looma diidayo waxaa leeyahay uun inta yacni markaa deganaansha lagu iman karo ha lagu yimaado xadiiska toban dabcadaha qaarkoodna waa wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma annahu dafaca maca anabiyi sala allahu aleyh wasalama yowma carafa cabdullahi bnu cabbaas waxa uu sheegay annahu cabdullaahi dafaca maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga la jirkiisa ayuu markaa yimi ama marka waxa weeye daabaddii iyo wuxuu fuushanaa uu soo kaxeeyey yani markaa uu socodsiiyey yowma carafata maalintii carafa ama dafaca nafsahu maca anabiy sala allahu alay wasalam naftiisa ayuu markaa soo riixay oo bimacnaa soo kaxeeyey nebiga la jirkiisa calayhi salaatu wasalaam maalintii carafa fa samica annabiyu sala allahu alayh wasalama waraa'ahu zajran shadiidan wa darban wa sawtan lilibil marka waxay daabaddiisa inuu soo kaxeeyey oo soo riixay si ay u socoto bay daahir ku tahay fasamica anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu maqlay calayhi salaatu wasalaam wara'ahu xaggiisa dambe wuxuu ka maqlay dadkii ka dambeeyey zajran shadiidan yacni markaa kaxayn daran oo yacni markaa geel iyo gaadiidkii aad loo soo kaxaynayo wa darban iyo garaac wa sawtan iyo cod yacni qaylo ah oo lilibili geeli waxa weeye markaa lagu qaylinayo marka la garaacayo aad marka waxa loo soo kaxaynayo oo markiisa marka waxa yani sidii wax yani in la dheeraysiiyo la doonayo fa ashaara bisawtihi ilayhim markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu tilmaamay bisawtihi yani markaa jeedalkiisii ayuu ugu tilmaamay ilayhim yaga ugu ishaaray ugu tilmaamay wa qaala wuxuu yidhi ayuha annaas dadow calaykum bisakiina waxaa laasimtaan xasilloonni laazima calaykum waxaa looga jeedaa ismu ficil amar baa loo jeedaa hmm, calaykum anfusakum marka waxa weeye in mafcuulka toos ay u nasbisato waa dhacdaa in ba lagu gudbiyana waa dhacdaa facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi yacni laazimaa loo jeedaa sunnadayda ilzamuu facalaykum bisakiinati ay ilzamu sakiina xasilooni laazima yani ku sugnaada faina albira laysa biliidaac fa ina albira maxaa yeelay khayrku laysa bilidaaci degdega kuma sugna khayrku degdega kuma sugna alidaac waa degdega weeye qur'aankana waa ku timi wala awdacu khilaalakum yabquunakum alfitna ay laasracuu rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey wa rawaa muslimun muslimna waa soo wariyey bacdahu wax ka mida ayuu soo wariyey albiru aaaca birigu waa aacada waa khayrka walidaacu idaacuna bidaadin mucjamah wuxuu ku sugan yahay daadka dhibicda leh qablaha yaaun waxaa ka horaysa ya wa hamzatun maksuuratun iyo hamzo hoos dhigan dabdun bilxuruufi weeye marka xuruufta lagu dabdinaayo waan filayaa horeba inaynu usoo sheegnaye daadka waxay isticmaalaan culammadu laba dariiqo oo marna waxay yidhaahdaan bidaadin mucjama marna waxay yidhahdaan bidaadi saaqita labada tacbiir waa isticmaalaan waxaa la mida addaa addaa da'da dhibicdale marka la sheegaayo mar waxaa la yidhaahdaa biddaa'i lmucjama da'da dhibicda leh marna waxaa la yidhahdaa bidaai almushaala tacbiirka noocaasa markaad aragto waxaa looga jeedaa marka la yidhahdo bidaadi almucjama waa iska caddahoo saadkaa laga soocayaa waayo saadka dhibici male waa isku dhigaal laakiin dhibicdiiyo dhibic la'aantay ku kala duwan yihiin saadka iyo daadku marka la yidhahdo bidaadi saaqita culammadu waa isticmaalaanoo si badan bay u isticmaali jireen waxay ka ixtiraazayaan oo ka soocayaan addaa xoogaa nudqigeedii isku yara dhow yihiin baa layidhi ilaa culammada qaarkood yidhaahdeen qofku markuu kari waayo daadka hadduu kari waayo oo daa akhriyo waa ugu ansaxaysaa daadkiibuu soo saari kari waayo dabeedna daa buu akhriyey sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba ku sheegaya fi bacdi kutubihi alsaxiix waa inay u ansaxayso wakadalika ibnu kasiirku siduu ku sheegaayo fii tafsiiri suurati alfaatixa waladaliin wuxuu sheegayaa sida saxiixa qofkii kari waayey hadduu daa akhriyo inay ugu ansaxayso ayuu sheegaya marka markay leeyihiin bidaadi saaqita waxay ka ixtiraazayaan daada oo saasuu u goglan yahay daadkii waa jiifaa saaqido saasaa loo yidhi da'da marka la odhanaayo bidaa'i ilmucjama waxaa laga soocayaa ataa ataa ayaa laga ixtiraazaya waa laga soocaya marka la odhanaayo bidaa'i ilmushaala waa da'dii taagnayd yacani waxaa laga ixtiraazaya laga soocayaa daadka madde alif oo kale waxaabaa ahbaa sidaa looga taagayaa hadda maaragta shawlku waa dee markaa koryeelista weeye yaa shawaal maxaa shawaal loo yidhi goojada geelaa markiisaa laga soo qaatay sumaha dabada ay taagayaan marka waxa weeye waa da'dii yacni markaa la taagayey waa yahay wa huwa alisraac idaacu waa alisraacu dedejinta weeye xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii carafa marka laga yimi carafa markii laga yimi goorta laga imanayaana waxa weeye waa marka maqhribku dumo ee gabalku dhaco markaasaa laga imanayaa uma afiiduu min xaysu afaada annaas yacani nafihiinna waxaa ka soo shubtaan meelaha meesha dadku ay nafahooda ka soo shubayaan ya waa carafaa loo jeeda carafa ayaa loo jeedaa marka xilligaas markii gabbalku dhacay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam carafa ka soo baxay isagoo xagga musdelifo u soo socda waa habeenkii toban ay noqonaysay dulxija markaasuu wuxuu maqlay yacni markaa kaxayn daran oo la kaxaynaayo gaadiidkii iyo geelii iyo garaac iyo cod markaa waxa weeye badan buu maqla markaasu wuxuu u tilmaamay ukaadiya ya xasilloonida laazima waayo khayrku deg dega kuma sugnaa khayrku wuxuu ku sugan yahay iimaankiiyo camalka saalixa iyo qasadka wanaagsan iyo niyada wanaagsan marka waxaweye kaasuu ku sugan yahay ee sida loo kala dheereeyo ma aha sida loo kala dheereeyo yacni ma aha si deggan markaa u socdo marka waxaa laga qaadanaya cibaadada iyo taacada marka loo socdo in deganaansha lagu socda ayaa laga qaadanaya hadda taasi diidi mayso marka tallaabadii iyadoo la degan yahay haddana in la dheereeyo diidi mayso waayo xadiis baa soo arooray tilmaamaya inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaykum binnasalaan waxaad laasimtaan dheerayntaa dheeraynaysaan binnasalaan ya xadiiskana sheekh albani waa quweynaya fi silsilati xadiisi saxiixa marka iyadoo degenaansho loo soconayo haddana sida dee waxa weeye dheeraynta ah in loo socdaa way fiican tahay laakiin si waxa weeye markaa dee orod ah ama guclayn ah ama qofkii uu hinraagayo ama wax la mida ah, yacni qaabkaas waa inaan la samayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dheerayn jiray lamana moodi jirin inuu dheeraynaayo haddana saxaabadu ma gaari jirin waxay u baahan jireen inay soo dheereeyaan si ay nebiga u higsadaan oo u gaadhaan haddana waxaa la moodi jiray inuu markaa iska soconayo si deggan isaga soconayo lamana gaadhayn lamana gaadhayn marka si waxa weeye marka aadaabi ku jirto waa in loo socdaa khaasatan dumarkuna waa kasii xag jiraano waa inay iyaguna markaysa markaa si degganoo adaba u socdaan oo si waxaweeye markaa yacni fudayd iyo khifo iyo laga arkaayo oo laga dareemayo inay fududdahay qof miisaaman aanu ahayn waa inaan u socon yacnii tallaabada marka waxawe degan ee lagu soconayaa way fiican tahay soomaalida lafteedu taa waa yaqaaneen ya wax fududi faa'iide ma leh faras mooyaane bal fadhiiso walaal faadumay waxbaan kuu fasilayaa yacni faraskii waxaa loo ammaanay yacni waxa weeyaan dheerayn iyo fudayd laakiin ashyaadii kale dee fudaydkii laguma ammaanin inuu fudud yahay ya warwahaf baa la odhanaya afar iyo sagaashan baabka ah baabu ikraami dayf martida in la martisooro baabkiisii weeye qaala allahu tacaala hal ataaka xadiisu dayfi ibraahiima almukramiin hal ataaka ma kuu yimi waa kuu yimiye ama qad ataaka macnuhu dhacay hal ataaka ma kuu yimi xadiisu dayfi ibraahiim ibraahiim martidiisii warkoodii ma ku yimi martidaasoo almukramiina kuwii la sharfay ah id dakhaluu warkoodii ma kuu yimi goortay soo galeen waata ama waxa la sharfay id dakhaluu goortay soo galeen calayhi ay calaa ibraahiima ibraahim ay u soo galeenoo faqaaluu ay yidhaahdeen salaama ay sallamaka allaahu salaama ilahay ha ku nabadgeliyo ama nusallimu calayka salaama qaala wuxuu salaamun ay salaamun calaykum nabadgelyo korkiinna ha ahaato qawmun munkaruun ay antum idinku qawmun waxaad tihiin dad munkaruuna aan la garanayn baa tihiin yacni idinma garanayn salaamun mubtadahaas khabarkiisii baa xadfan waa khabarkii oo la xadfay buu tusaale u yahay qawmun munkaruunana mubtadaheedii baa xadfan khabarkii baa la sheegay midna waa xadfu lkhabar midna waa xadfu lmubtada faxayuu biaxsana minha aw rudduuha mid ka wanaag badan salaamtoodii buu ugu jawaabay oo ugu celiyey isay uga wanaag badan tahay waa salaam iyo salaame eh waxay uga wanaag badan tahay toodu waxay ahayd jumla ficliya intuu ku jawaabayna waa jumla ismiya ya ile ficil baa loo qadaraya waa jumla ficliya salaaman marka dee rafcada baa xoog badan oo jumlada ahi waxay sheegaysaa dee dawaam iyo hubuut marka faxayu biaxsana minha buu ku dhaqmaa salaamun way ka wanaag badan tahay salaaman faraaqa ilaa ahlihi fajaaa bicijlin samiin faraaqa wuxuu markaa u dusay bimacnaa si yacni yar oo lama dhaadaana ugu baxayo dadku aynay markii dareemayn ilaa ahlihi xagga ehelkiisii ayuu si yar ugu baxay oo fa jaa'a bicijlin wuxuu la yimi ay bilaxmi cijlin yacni dibi yar oo weyl ah oo qurbuc ah hilibkii buu la yimi oo samiinin shiris faqarabahu ilayhim waa u soo dhoweeyey qaala wuxuu ihi alaa ta'kuluun maa cuntaan waa cardi maa cuntaan alaa ta'kuluun yacni waa marti soora malaa'ig baa u timi laakiin waxay ugu timi suurad markaa rag suuraddood bay ugu yimaadeen marka wuxuu moodaayey dee inay rag yihiin bini aadam inay yihiin u moodayey muu garanayn malaa'ig inay yihiin waxay ku tusinaysaa nebiyada ilaahay calayhim asalaatu wassalaam shaygii aan loo waxyoon inay dadka kala mid yihiinoo cilmulghaybka aynay ogayn qadarka loo waxyooday bes bay ka og yihiin wax kaloo dheeraada kama ogaa ila muu garan inay malaa'ig yihiin ya dadka qaarkood waxay u qabaan qof wax walba iska garanayaa iska jiro oo calaa sabiil wilaaya oo ilaa qaarkood ay yidhaahdeenoo meelaha qaarkood ku qoreen wa aclamu cilma allahi uxsii xuruufahu cilmiga ilaahay baan ogahay oo xuruuftiisaba waa koobay waxba imasliginba wax walba oga dadka qaarna ay ka aaminsan yihin wax walba inuu ogaa in awoodda ilaahay la siiyey oo kun hadduu yidhaahdo waxallo wuxuu doonaa ay dhacayey ya wax kastana uu ogaaba dee taas sax maa nebiyadii ilaahay oo weliba ciddii nebiyada ugu fadliga badnayd ka mid mida ah, ila ululcasmi buu ka mid yahay ibraahiim waaba khaliilu raxmaan nebi maxamed mooyaane inta kale oo dhan nebiyada isagaa ka fadli badan nebi maxamed quraa ka fadli badan isagana haddana maca daalik muu garan inay malaa'ig yihiin ya ilaa marka dambe ay isu sheegayaan ma garan wuxuu la mucaamilayey inay rag bini aadama yihiin saasuu ku martisoorayey saasuu ku soo dhowaynayey saasuu markay cuntadii cuni waayeen baqdinta markaa niyadiisa uga dareemay oo silmucolba mugellimaad bay rabaan falama raa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khiifa ya hilibka marka laga hadlayo xoolaha hilibka lo-da ayaa eh, laga mudan yahay oo ariga iyo geeluba hilibkoodu waa ka fiican yihiin hilibka lo-da mata axaadiista qaar ku soo aroortay elo-da eh, caanaheeda iyo subageedu inay dawo yihiin laakiin hilibkeedu inuu cudur yahay yacani waxaa laga tilmaamayaa ma aha in madaradu haalib tahay ma aha yacani nooc darara inuu leeyahay oo laga fiican yahay taasaa laga tilmaamaya ya yacni markaa mandaro yaroo khafiifa oo sahlan oo maslaxada iyo wanaaggu ka badan tahay inay ku sugan taha looga jeeda haddaba muxuu u keeni waaye noocyada kale oo geel ama ari muxuu ugu soo qali waaye waxay ahlucilmigu yidhaahdeen wuxuu hayey markaa helayey wixii ugu wanaagga badnaa ayuu u keenay xoolihiisa lo ahaa saasay yidhahdeen amaba hadday jiraan markaysaa xoolo kale markan waanu gaadhayn way ka fogaayeen haakada wa qaala tacaala allah waxau yidhi wajaa'ahu qawmuhu yuhracuuna ilayh wajaa'ahu waxa u yimi luut qawmuhu qowmkiisi baa u yimi yuhracuuna ilayhi xaalay u degdegayaan xaggiisa wa min qablu kaanuu yacmaluuna asayi'aat horena waxay u ahaan jireen qaar xumaanaha sameeya waa liwaadkiiyo yani markaa yani qurunkii ay samayn jireen qaala wuxuu yidhi yaa qawmi tolkayow haaulaa'i kuwaasi banaatii waa hablahaygii hunna atharu lakum ama haaulaa'i kuwaasoo banaatii hablahayga ahi hunna atharu lakum iyagaa tahaaro iyo yacni wanaag idin leh iyaga guursada iyaga guursada faataquu allaha allah ka baqa walaa tukhzuun hay fadeexadinina fii dayfii martidayda sha'nigooda fii sha'ni dayfii haygu fadeexadinina oo haygu ceebaynina oo cidda martida ii ah ee magantayda ah hay dhaafino yacni markaa haygu fadeexadinina alaysa minkum rajulun rashiid miyaanu idinka mid ahayn nin wanaagsan oo markaa waxaan caqli badan miyaanu idin ka mid ahay oo hanuunsan oo fiican miyaanu idin ka mid ahay nebi luud isagana waxa u yimi malaa'ig baa u yimi waxay ugu yimaadeen suurad rag dhallinyaro ah oo qurux badan suuraddood bay ugu yimaadeen qowmu luutna waxay yaqaaneen qurun bay yaqaaneen ku saabsan markaa ragga inay yani markaa u tagaan oo xataa dadka markaa qariibka ah ama socotada ah way kufsan jireen saasay xataa yaqaaneen maaha uun cidda markaysa markaa raalli ahaansho iyo wax la mida inay tahaye ciddii xataa markaysa ay xoogi karaan way xoogi jireen yani dad saasoo yani xun bay ahaayeen halkiibaa marka waxa weeye nimankii soo yaaceen waxay dooneen martidii inay u dhaafaan lood isagu ma ogaa inay malaa'ig ilaahay yihiin inay rag bini aadama yihiin buu ula mucaamilayaa ila qaybka ma ogey arrinkanna looma waxyooni suuradday ugu yimaadeen waa suurad marka rag dhallinyaro ah bay ugu yimaadeen halkiiba markaa waxay dooneen xumaantoodii inay sameeyaan markaasuu la hadlayaa markaasuu leeyahay kuwani waa eh, hablahaygii iyaga markaysa markaa iyagaa tahaaro idin leh atharu ismu tafdiil loogama jeede ismu tafdiil huna laysa calaa baabi waxaan kale ay samaynayaan dahaaro iyo nadaafad iyo wanaag ma leh waa qurun liwaadkii waxay doonayaan laakiin nadiifnimada iyo tahaaradani waa maxay waa guurka guur sharciya weeyaan qowmkiisuna waxay ahayn dad gaala abay ah bay ahaayeen may islaamin hablihiisa keliya ayaa rumeeyey oo raacay xataa haweenaydii uu qabay way munaafiqaysay daahirkiiyo muuqaalka waxay iska dhigtay inay nebiga la socoto oo raacday laakiin yani markaa niye iyo daacad kama ahayn way munaafiqaynaysa yadaaba marka waxa weeye marka cidi ku soo korodho oo cidi u timaaddo qowmka yadaa warka u gudbin jirtay calaamaad bay u yeesho waxay wakhtiyada qaarkood yidhaahdaan waxay tii hadday cidi u timaaddo qiiq baan idiin shidaya qiiq badan qiiqaa haddaa aragtaan qiiq fara badan aragtaan yani waa lagu soo kordhay cid baa joogta waa afgarad waa afgarad saasay calaa kulli xaal nimanka u yimaadeen haddaba marka waxa weeye dee hablihiisa siday guurkooda ugu bannaananayaan horta zina uguma yeedhayn wuxuu ka tilmaamaya guur sharci ah ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacni shareecadii nebi luud gabadha muslimadda ah nin gaali inuu guursadaa way bannaanayd shareecadii luud waa ku bannaanay taasi waa qowl si labaad waa loo fasiray in laga tilmaamayo hablaha yacni banaata qawmi hablaha uu sheegaya kuwa isagu dhalay ma aho waayo jamac badan weeyaanoo iyagu ma gaadhayaan hablihiisana waxaa lagu sheegaa inay laba ahaayeen iyagina jamac fara badan weeye marka hablaha uu sheegaya waxa weye waa banaata qawmi oo nebigu wuxuu uga dhigan yahay ummadda loo soo diray kal abi lahum aabboo kale uga dhigan yahay waatu nabi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa ana lakum bimansilati alwaalid anigu waxaan idiin ahay yacni maqaamka waalidkaan idiin ahay oo aan marka idinka joogaa zawjaadkiisu waa ummahaat lmuminiin ya qira'a shaada waxa la akhriyey wahuwa abun lahum ya wa huwa abun lahum suuratu axzaab marka la sheegay aswaaj wa aswaajuhum ummahaatuhum ayay halkaa ziyaado akhriyeen saxaabada qaarkood wa huwa abun lahum waa shaad oo qur'aannimo looma akhrin karo laakiin masalada marka laga hadlayo yacni waxa waa laga qaataa marka wuxuu tilmaamayaa banaata qowmihi inay guursadaan ayuu u sheegayaa oo sidaas ayuu amrayaa xadiiska toddoba koob-yo toban dabcadaha qaarkoodna waa toddoba wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfa man kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaayo walyowmi alaakhiri maalinta dambe aan ka dambayna rumaynaayo waa yowmu alqiyaame ee falyukrim ha sharfo oo ha maamuuso dayfahu martidiisa ha sharfo oo ha karaameeyo waman kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhiri ee maalinta dambe ee qiyaamada rumaynaya falyasil raximah ha xidhiidhiyo qaraabadiisa ha xidhiidhiyo waman kaana ku kastuu ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe qiyaamada rumaynaaya falyaqul khayran aw liyasmut falyaqul ha yidhaahdo khayran khayr ha yidhaahdo aw liyasmut ama ha aamuso muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay mawdicu shaahid wuxuu u keenay qaybta hore ayuu u keenay man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfah oo martida in la maamuso la sharfo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi ku kastoo rumaynaya allah iyo maalinta aakhiro martidiisa ha sharfo oo ha karaameeyo waxaa laga qaadanayaa ikraamka waxaa laga qaadanayaa sharfista martida la sharfayo la karaamaynayo la maamusayo la hagaajinayaa inay ka mid tahay waxyaalaha iimaanku keensanayo waayo sababta loo yidhi man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir waa maxay waa ashyaada iimaanku keensanayay ka mid tahay oo yacni qof kastoo muumina laga rabo inuu markaa sharfo martida marka waxyaalaha iimaanku keensanaya ka mid tahay iimaankuna ku dhammaystir maayo martida in la martisooraana waa shay markaa la amray ma'muuru bihi ah oo layna amray wey marka amarkuna wuxuu keensanayaa wujuub ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaataan in marka ay waajib tahay haddii dad badan marka waxa weeye dee dhex yaallo oo waxa weeye markaa shaksi mucayana aanu u tacayunin in martida la maamuuso wuxuu noqonayaa markaana fardu kifaaya fardu kifaaya ayuu noqonaya sunnatu lambiyana waa tahay martida in la sharfo la karaameeyo xadiiska masalada labaadee uu tilmaamay waxay tahay ku kastoo rumaynaya allah iyo maalinta aakhiro qaraabadiisa ha xidhiidhiyo silatul arxaamkana waa layna amray sharcan waxaanay ka mid tahay waxyaalaha iimaanku keensanayo ayay ka mid tahay hayeeshee qaraaba xidhiidhinta waxay u qaybsantaa bay culammadu yidhaahdeen mid waajiba iyo mid eh, sunno ah oo raaximkii baa dee iska ballaarhan ya marka qayb waajiba iyo qayb sunno ahba waa leeyihi qaraabada in la xidhiidhiya ay waajibka tahay waxay yidhaahdaan daabit bay culammadu u sheegaan daabitkaasi wuxuu yahay waa qof kasta oo isaga iyo qofkan kale hadduu midna lab ahaan lahaa midna dhadig ahaan lahaa guurkooda aanu isu bannaanaadeen in qaraabada caynkaasa uu xidhiidhiyaa waa waajiba waa faral masalan hadduu marka waxa weeye labadii ruux midna lab yahay midna dhadig yahay sharcanna inay isguursadaan ayna isu bannaanaateen qaraabada daraaddeed qaraabada ka dhexaysa daraaddeed maaha maxaarimtii jihooyinka kale ku yimi maaha sihriga iyo kada marka maaha waxay noqonaysaa maxramiyadaas caynkaasi hadday jirto qaabkaas ku timi qaraabadii ay faralka ahayd in la xidhiidhiyo ayuu noqonayaa qaraabada kale ee ka dambaysa ee caamka ah iyagu waxay noqonayaan sunnay noqonaysaa xidhiidhinta la xidhiidhinayo saas waxaa laga qaadanayaa taxdiidka caynkaas oo daabitku inuu kaa yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu reebay inan iyo eeddadeed in guur lagu kulmiyo ama inan iyo habaryarteed in guur lagu kulmiyo markuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sababeeyey si aydaan qaraabooyinkiinna u goynin ya dee inan iyo habaryarteed ruma iyo inan iyo eeddadeed ruma maxram bay isu ahaan lahaayeen haddii ay labiyo dhadi kale ahaan lahaayeen iyadoo haddana la banneeyey labadii ilmaadeerta ruma ahaa dee inuu ninku guur ku kulmiyo lama diidin tan kale waa la diiday maxaa loo diiday waa sida qaraabooyinkiinna aydan u goynin oo labadii dumar ahaa maadaama ay markaa noqdaan dangalooyin ay noqdaan oo nin wada qabo waxaa dhici karta nooc colaadi inay timaaddo ama ay marka waxaweeye dee yani markaa dhibaan marka taasina qaraabadii wax yeelaysa kuwii aan maxaarimta isu noqonaynin markay labyo dhadi kala noqdaan in guur lagu kulmiyo lama diidin ya labadii ilmaadeerta ruma ahaa lama diidin in goor lagu kulmiyo marka halkaasay culammada qaarkood daabitka ay ka qaateen waayo cillada marka halkan lagu sababeeyey haddii kuwan kale kala mid yihiin ee ilmaadeerka ruma ahi dee cilladana say xukunka u keensay idan waynay kala mid ahayn marka waxaa lagu xambaarayaa qaraabada ay waajibka tahay xidhiidhinteedu qatiicadeedana ay xaaraanta tahay inay noqonayaan yacni kuwa daabitka xadiiku wuxuu kaloo sheegay waman kaana yuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut ku kastoo ahaaday mid rumaynaaya allah iyo maalinta aakhiro khayr ha yidhaahdo ama ha iska aamuso oo yacni qofku haddii waxa uu ku hadlaya ay khayr tahay ha ku hadlo alimaamu nawowi wuxuu yidhaahdaa qofku hadalka markuu doonaayo inuu hadlo waa inuu ka fekeraa hadalkanuu ka hadlaayo ma khayr baa ma shar baa ma maslaxadiisaa ka badan mafsadadiisa haddii mafsada ku jirto ma maslaxo maxdiyaba mise dhiibtiisaa ka badan maslaxadiis hadduu ogaado in maslaxadiisu mafsadadiisa ka badan tahay xaalkaa ku hadlo hadduu ogaado in mafsadadeedu ka badan tahay iyo dhibtiisu ka badan yahay maslaxadiisana ha iska daayo hadduu ka shakiyo oo is yidhaahdo yacni kala garan waayo ka labada badan ha iska daayo waayo nabadgelyada wax u dhigmaa ma jiro xadiisna waxaa ku soo aroortay man samata naja kii aamusaa waa badbaadaa sheekh albaani waa saxiixinaya xadiiskaas man samata naja ya samata naja af somaali bay ka dhiganba xadiiska toddoba boqol iyo labiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo sagaaliyo toban wa abi shurayxin quwaylid bni camrin alkhusaaciyi radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfah waxaan maqlay buu yidhi khuwaylid rasuulka sala allahu aleyh wasalam odhanaya man kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaaya walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe ee qiyaamada rumaynaaya falyukrim ha sharfo ee dayfahu martidiisa ha karaameeyo ha sharfo jaa'isatahu culamada qaarkood bedelu ijtimaal bay yacni markaa icraabeen oo dayfahu ka beddelo falyukrim ha sharfo jaa'isatahu ay jaaizata dayfihi yacnii jaa'isada dayfkiisa ha sharfo bimacnaa martisoorka maalinta iyo habeenka ugu horreeya uu siinaayo ha karaameeyo aad markaa ha u hagaajiyo aada ha u hagaajiyo marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen jaa'isatahu waa badelu ishtimaaq waxay ka tahay dayfahu ayay ka tahay bacdi kale oo markaa culammada waxay marka u laqbeeyeen inay tahay mafcuul labaad oo waxay yidhahdeen falyukrim baa waxa la tadmiiniye macna alictaa falyukrim ha sharfo ha siiyo ay walyucti dayfahu martidiisa jaa'isatahu jaa'isadiisa ha siiyo oo ictaa la tadmiiniyey marka hore ikraamkum wuxuu qaataa mafcuul qura tadmiinkuna waxa weeye ficil baa waxaa la cabsiinayaa macno kale ficilkii markaasuu labadii macnoba wada faa'iidaynaya ha sharfo oo ha siiyo dayfahu martidiisa ha siiyo jaa'isatahu yacni markaa martisoorkii habeenka iyo maalinta ugu horraysa uu siinayo waa qaaluu wamaa jaa'isatuhu yaa rasuul allah waxaa lagu yihi rasuulka ilaahayow martida jaa'isadiisu waa maxay yacni waxa la siinaye jaa'isadda u ahi martida waa maxay qaala yowmuhu wa leylatuh waa habeenkiisa iyo maalintiisa hore waxa la siinaayo ay jaa'isatu yowmihi wa leylatih marka martisoorkiibaa dee badan karo waxaa laga tilmaamaya habeenka iyo maalinta ugu horaysa waxa lagu martisoorayaa jaa'iso lagu magacaabo wadiyaafatu martisoorkuna alaasatu ayaamin xadkeedu waa saddex maalmood famaa kaana waraa'a dalik wixii saddexdaa maalmood ka dambeeya fahuwa sadaqatun calayh waa sadaqad lagu sadaqadaystay weeye muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnayd riwaayadaasoo kaa'inatin limuslimin muslim u sugnaatay laa yaxillu limuslimin qof muslima xalaal uma aha an yuqiima inuu sugnaado joogo cinda akhiihi walaalkii agtiisa xataa yu'asimahu ilaa uu dembaajiyo dembi ku kalifo ilaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow wa kayfa yu'asimuh siduu u dambaajinayaa qaala yuqiimu cindahu walaa shay'a lahu yaqriihi bih wuxuu u dembaajinayaa yuqiimu cindahu agtiisa ayuu ku sugnaanayaa iska joogayaa walaa shaya lahu shay u sugnaadayna ma jiro shaygaa u sugnaado yaqriihi bihi uu ku martisooro shay uu ku martisooro u sugnaadayna ma jiro marka waa dambaajinayaayo dee ama qofkii buu karaahiyeysanaya laga yaaba inuu wax ka yidhaahdo ama waxa laga yaaba wax kale inuu ku xambaaro inuu dee ilaaba ilaa isu kalifo oo qofkiina dee dhibka ay ku tahay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa martida in la marti sooro oo la sharfo waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa in marka aada loo hagaajiyo maalinta iyo habeenka ugu horraysa ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa xadka diyaafadu inay tahay saddex maalmood inay tahay waxayse culammadu isku qabteen saddexda maalinta hore jaa'isadii miyay ku jirtaa mise waa ka baxsan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahan way ka baxsan tahayoo waa maalinta iyo habeenka hore ee jaa'isada laynagu magacaabay magaca gaarkaa la siiyey iyo saddex ka dambeeyo oo diyaafo ah bacdi kale culammada ka midina waxay maya saddexday ka mid tahay maalintan iyo habeenkan waa ugu sii mudan yihiin saddexdaynay ku jirtaa dhammaantoodna diyaafay ku dhacaysaa intii diyaafada ku dhacaysay ee xadkeedu saddexa maalmood ahaabaa maalintii habeenka ugu horraysana magac gaara la sii siiyey ay ka mudan tahay daraaddeed iyo waxaweeye sida markaa ay yacni si gaara in laysaga xilqaamo ay u tahay markaasaa jaa'iso lagu magacaabay labadaa weji bay culammadu ka mareen waxay milicsanayaan qolyaha markaa ka dhigaya inay kala duwan yihiin cadafka la ysku cadfaayo oo wadiyaafatu alaaatu ayaam yacni saas laakiin cadafku wakhtiyada qaarkood baa shay caam iyo shay khaasa la ysku cadfaa oo taqaayurku mar walba tabaayun ma aha taqaayurku wuxuu noqon karaa in waxa weeye ay kala caamsan yihiin oo caam khaas lagu cadfo sida khaas baa caam loogu cadfo wahaakada marka kolley qowlka odhanaya saddexduu ka mid yahay jaa ka mid tahay waa qowl quwadiisa iskale waxaa kaloo laga qaadanayaa wixii intaa ka badan martisoorkii inayna soo gelaynays sadaqad iska noqonayso martisoor inay soo gelayne ay sadaqad iska noqonayso saasaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya inu qofka u xalaal ahayn walaalkii dee inuu dembi u sababo laa yaxilu limuslimin an yuqiima cinda akhiih xataa yu'asima ya dabeedna taasiimka siduu u dambaajinayana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa fasiray baabka shan iyo sagaashan baabu istixbaabi atabshiiri watahni'ati bilkhayr bushaaraynta in la jeclaysanayo baabkeeda weeye cid loo bushaareeyo iyo wa in loo bogaadiyo loogu tahniyadeeyo bilkhayri khayr loogu tahniyadeeyana in la jeclaysanayo oo la fadilaayo weeye ama la ammaanayo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi fabashir cibaad u bushaare addoommadayda aladiina kuwaasoo yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana asalku wuxuu ahaa cibaadii buu ahaa saas aawadeed baa loo hoos dhigay ila waa kuwa bishaaradu ku dhacaysay oo loo bushaaraynayey kuwa loo bushaaraynaya bushaaradu ku dhacaysaana mafcuulu bihi weeyi marka dee waxa weeye waxa loo hoos dhigay waxay tahay waa mudaaf yaa ulmutakalim loo idaafeeyey cibaadii bay ahayd saas yadaa ahayd marka fabashiru bushaare bushaaree cibaad addoommadayda u bushaaree alladiina kuwaasoo ka sifee yastamicuuna alqawla oo aad tidhaahdo waxaa laga sifeynaya cibaadka ama acnii waxaan u jeeda aladiina ama la yidhahdo addoommada ilaahay waa kuwee aladiina ay hum aladiina kuwii weeye yastamicuuna alqawla odhaahda dhegaysanayey fayatabicuuna raacayey axsanahu ta ugu wanaagga badan ka ugu wanaagga badan odhaahda ka raacay yacni wacdigii iyo waanadii bay dhegaysanayaan waxyigii ayay dhegaysanayaan qur'aan iyo xadiisba ka ugu wanaagga badan bay ka raacayaan yani midba kuu ka fadliga badan yahay bay raacayaanoo dooranayaan kaa wanaagga badan waxaa laga tilmaamayaa naasikh iyo mansuukh naasikhay raacayaan naasikhu dee waa ka wanaag badan yahay ictibaarka marka laga eego mansuukha ya maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha waayah marka muxkam iyo mutashaabi tahay muxkamkay raacayaan tashaabihaadka ma raacayaan waxay u fahmayaan si muxkamka waafaqsan markaa muxkamkay raacayaan haddii waxa weeye laba shay oo midna bannaan yahay midna waxa weeye fadli badan yahay loogu sheego nusuusta ka fadliga badan bay qaadanayaan oo raacayaan wahaakada wa qaala tacaala allah waxauu yidhi yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu wa ridwaan yubashiruhum waa u bushaaraynaya rabbuhum rabbigood biraxmatin naxariis buu ugu bushaaraynaya naxariistaasoo minhu kaa-inati minhu xagga allah ka ahaato ka timi wa ridwaanin iyo raallihaansho ayuu ugu bushaaraynaya wa jannaatin iyo jannooyin buu ugu bushaaraynaya lahum fiiha naciimun muqiim jannooyinkaasoo ay gudahooda ugu sugnaatay naciimun wax loogu nicmeeyo iyo nicam muqiimun daa'im ahy ugu sugnaatay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun wa abshiruu ku bushaaraysta biljannati jannadii ku bushaaraysta malaa'igtii baa ku odhanaysa ya allatii taasoo kuntum ahaydeen tuucaduuna mid laydiin ballanqaado a ahaydeen jannadii laydiin ballanqaadi jiray ku bushaaraystaan ay tuucaduunaha oo wacada marka hore waxay qaadataa labada mafcuul bay toos u qaadataa ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaan marka hore labaduba waa bannaan markaa saas aawoodee caa'idkii mansuubka ahaa ayaa la xadfay wa qaala tacaala allah waxau yidhi fabasharnaahu bihulaamin xaliim fabasharnaahu waa u bushaaraynay nebi ibraahim bihulaamin wiil baan ugu bushaaraynay wiilkaasoo xaliimin dulqaad badan wa qaala tacaala allah waxau yidhi walaqad jaa'at rusulunaa ibraahiima bilbushraa allah baan ku dhaartay xaqiiqee waa u timi rusulunaa rasuulladayadii malaa'igtii aanu soo dirnay ibraahiima ibraahim bay u yimaadeen bilbushraa bushaaray ula yimaadeen ama xaalay bushaare ku dheehan yihiin bay u yimaadeen wa qala tacaala allah waxau yidhi wamra'atuhu qaa'imatun fadaxikat wamra'atuhu yacni zawjadii iyo ooridii marka waxa waya ibraahiim qaa'imatun waa taagnayd oo fadaxikat way qosashay markii kalaamkii malaa'igta ay maqashay ee bushaarada sheegayeen fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub fabasharnaaha waa u bishaaraynay qofkaa dumara waa imra'atu ibraahiime biisxaaqa wiil isxaaq la yidhahdaan ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa yacquub isxaaq dabadiina waxaan ugu bishaaraynay yacquub oo in marka waxa weye isxaaq ay dhali doonto isxaaqna sii dhali doono yacquub waan ugu bishaaraynay wa qaala fi lmixraab fanaadathu nebi zakariye almalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday waxay u dhawaaqday wahuwa qaa'imun walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay ayay u dhawaaqday wuxuu taagnaa yusallii xaaluu tukanaayo fi lmixraabi yacni markaa uu ku tukanaayo qolkii uu ku cibaadaysanayey uu ku tukanayo gudihiis mixraab waxa la asrafu mawdic min albeyt guriga meesha ugu markaa mudan ee ugu fiican baa la ugu sharafta badan waxay ugula dhawaaqday ana allaha yubashiruka biyaxyaa allah waa kuu bushaaraynayaa bay ugu dhawaaqday yaxye inaan la yidhahdo kugu bushaaraynayo wa qaala tacaala allah waxau yidhi id qaalat ilmalaa'ikatu ya maryamu ina allaha yubashiruka bikalimatin minhu ismuhu lmasiix ay udkur waxaad xustaa id qaalat goortay tidhi almalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamaay ina allaha yubashiruki ilaahay waa kuu bushaaraynaya bikelimatin kelmad buu kugu bushaaraynaya kelmaddaasoo minhu xaggiisa ka ahaatoo ka timi waa ibtidaa'u alghaaya ismuhu lmasiixu magiciisuna uu yahay masiix uu yahay masiix uu yahay waa ciisa bnu maryam walaayaatu fi lbaabi kasiirat macluuma aayaadka baabkan ku saabsani waa fara badan tahay waana la yaqaan jumladan ismuhu lmasiix waxay noqonaysaa jumla xaaliya oo kelmadda laga xaalaynaayo maadaama la sifeeyey aayadahan uu sheekhu soo dhammaan waxay koobsanayaan bushaarayn marka waxaa laga qaadanayaa bushaaradu inay fiicantaa laga qaadanaya oo sida uu ilaahay u amray malaa'igtu inay bushaarayso oo mu'miniinta marka nafta laga qabanayo ay u bushaareeyaan iyo ciddii wanaagga la timiba ilaahay inuu u bushaareeyey iyo nebiyada qaarkood inuu ilaahay amray malaa'igtu inay u bushaarayso ay ugu bushaarayso ubadoo kale ay ugu bushaarayso in ilma u dhalanayo kullu dalika waxay sheegaysaa bushaaradu inay fiican tahay xadiis baana waxaa lagu soo wariyey camalladiinna waxyaalaha ugu fadliga badan waxaa ka mid a ruuxu qofka muslimka qalbigiisa inuu farxad geliyo farxad inuu geliyo qalbi qof muslim ah camaladiina ugu fadliga badan bay ka mid tahay waxyaaluhu farxadda ku gelinayana waxaa ka mid a bushaaradu u bushaaraynayo iyo waxaweeye dhib haysatay dee inuu ka qaadayo sida markaysagaa dayn inuu ka guda iyo wax la mida ama inuu wax wanaagsan ugu bushaareeyo bushaaradaasna waxay ku saabsanaanaysaa dee wax wanaagsan waa ya wax wanaagsan waa wax dembi iyo wax la mida ah bushaare ma leh shay wanaagsan baa la isugu bushaareeyaa ama khayr ah ama adduunyaba ha ahaadee laakiin wanaagsan ilma ruuxa u dhashay oo kale dee waxa weeye waa shay khayra yacni waxa weeye waa wax la isugu bushaareeyey yacni wixii wanaagsanee khayr ahna waa saasi leeg marka khayrka waxaa soo gelaya khayray iddunya walaaakhira sheekhu waxau uhi raximah llah wa ama fakasiiratun jiddan axaadiistu aad bay u fara badan tahay wa hiya mashhuuratun wa nacaan fi saxiixi saxiixa xaalay ku sugan tahay minhaa waxaa ka mid a ah axaadiistaas xadiidka raqamkiisu yahay toddoba boqol iyo saddexiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo labaatane wa abi ibraahiima wa yuqaalu abu muxammadin wa mucaawiyata cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam bashara khadiijata radia allahu canha bibeytin fi ljannati min qasab bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen saxaabiga la yidhahdo cabdullahi bni abi awfa la yidhaahdo kunyadiisa xoogaa la isku khilaafo abu ibraahim baa la odhan jiray may abu maxamed baa la odhan jiray abu mucaawiya la odhan jiray waxaa dhici karta intaba in la odhan jiray waayo waxaa jira baab ku saabsan mustalaxulxadiiskan laga warramo cidda kunyadiisu tacaduday oo kunyooyin mutacadida lahaa ama laba kunyo ama saddex kunyo baab baabay ugu yeeraan culammadu fii mustalax alxadiis marka inuu intaba markaysa markaa lagu kunyeyn jiray haba kala badnaadaanbe ayaa suuragal ah ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam bashara khadiijata inuu rasuulka ilaahay khadiijo u bushaareeyuu soo wariyey cabdullahi bni abi awfa khadiijo wuxuu ugu bushaareeyey radia allahu canha bibeytin guribuu ugu bushaareeyey bibeytin guribuu ugu bushaareeyey filjannati jannada gudaheeda ku sugan oo min qasab yacni qasab ah qasabku waxa weeye waa luul yacni markaa sidii guri laga dhigay hoosta ka daluula guri luul ah ayuu ugu bushaareeyey gurigaa luulka oo laa sahaba fiihi wax qayli aynay ku sugnayn buuq ma leh ma degan yihin walaa nasaba wax daaliyo dhibina kuma sugnaan waa guri raaxo ah xataa raaxada wax dhooqeeyo oo qofka markaysaa yacni xoogaa ka qasaa kuma sugnaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alqasabu huna qasabku halkan allu'lu'u lmujawaf waa luulka yacni marka waxawe loo yeelay joofka waa luul hoosta ka daloolo luul weyn weeyi dee wax yar maaha waa luul weyn oo sidii guri aho hoosta markaysa marka waxawan ayuu dee ka daloolaa hoosti waa guri la gelaa korkana luul buu ka yihi wasakhabu alsiyaaxu wallaqad sakhabkuna waxa weeye waa qaylada iyo buuqa alsiyaaxu waa qaylada wallaqadu iyo buuqa waalnasabu nasabkuna attacabu waa daalka gurigaasi innaba wax dhibaatoa ah ma luul baanu ka samaysan yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam khadiijo ugu bashaareeyey waxaa laga qaadanayaa inay ka mid tahay dadkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam jannada ugu bashaareeyey inay ka mid tahay oo la yidhaahda alcasharatu almubasharuuna biljanna waxaa la odhanayaa ciduu nebigu calayhi salaatu wasalaam janno ugu bashaareeyey tobanka kuma koobna tobankan iyaga si gaara nebigu u gaar yeelay ou yidhi casharatun filjanna markaasuu tiriyey laakiin keligood maahee dad kaleba nebigu janno waa ugu bushaareeyey oo thaabit ibnu qays ibnu shamaas ka mid yahay ya oo bilaal ka mid yahay oo khadiija ka mid tahay yacni waxa weeye markaa yacni markaa saxaabo badan oo kale uu janno ugu bushaareeyey waa jiraan laakiin tobankan si gaaraa loo soo gaar yeela laakiin keligood ma aha in bushaarada ku gaarta Eh, waxaa laga qaadanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maadaama fadiilada ugu bushaareeyey tabshiirka ugu bushaaraynayaa inuu fiican yahay yani qofkii muslimkaana marka lagaga farxiyo shay khayro u sugnaaday loo sheego waa farxayaa dee taasna waxa weye faraxa la gelinayo ee niyaddiisa la gelinayaa waa shay markaysa marka waxan wanaagsan weeye oo camalada fadliga badan bay ku jirtaa waqhtiga inaga dhacay halkaa iskaga jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk